bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وaصxaabihi أجmaciin ama bعdu qala اlimam الnawawiy raximah اllah tacaalى baabu laa yaciibu الطacaama wالsharaab cuntadii iyo cabitaankii inuunan ceebeyneynin buu u baab yahay hadaad doontana iska tanwiinayo baabun dheh laa yaciibu ma ceebaynaya aacaama cuntada iyo sharaaba cabidda cuntadii cabiddii lama ceebeeyo adaabta cuntada aadaabu acaam iyo adkaarteedaan soo haynay waxaa ka mid a ah inaan la ceebaynin rawaynaa fii saxiixay اlbukhaariyi wa muslimin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal maa caaba rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebiga ma ceebaynin dacaaman cunto qadu weligii in ishtahaahu haddii uu jeclaado uu ishtiheeyo akalahu waa cunayo wain karihahu haddii uu nacana tarakahu waa ka tegaya wa fii riwaayati limuslimin wain lam yashtahihi sakata waa aamusaya yacnii macay iyo ma caynaynin cusbadii baa ku badatay iyo dhanaan waaye iyo cuntadan xun iyo waxaa ma dhahaynin haddii uunan jeclaysanaynin waa iskaga aamusaya sunnadii marka waxay tahay inaan la ceebaynin cuntada waa maro waxaa dhici karta marka cuntadan iyo mirahan ama waxaan ilaahay baa eh, abuuray oo keenay marka ceebeynteedu waxay u noqonaysaa marka galleyda haddaad cayso ama wax ka sheegto alliheeda dadka ugu deeqay oo dhulka kasoo saaray oo roobkiisu ku baxday iyo yaad ay dhici kartaa marka inay eh, ay gaarto shuraaxda qaar ay dhahayaan waxaa kaloo cuntadii qofka isku soo kalifay oo soo kariyey oo adiga kuu soo sameeyo daryeel iyo cinaayo ku siiyey haddaad cuntadii ku horcayso iyada laftirkeedu waa muraal jab ayaa qofka ku dhacaya waana wuu eh, dhibsanayaa qofka waxyaabahaasoo dhan baa ku jira marka warawaynaa fii sunani abi daawuuda waatirmidiyi wabni maajah can hulbin asaxaabiyi radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama nabigaan maqlay wasa'alahu rajulun iyadoo uu nin su-aalay inna min aacaami cuntada dacaaman ayaa ka mid a ataxaraju minhu aan ka dhibaatoonaayo ka fa qaala waxa uu yidhi laa yataxallajanna yaanu ku jiidjiidanin yaanu jiidjiidanin fii sadrika laabtaada dhexdeeda shay-un wax daaracta bihi waxaad ku shabahaysaa annasraaniyata nasraaniyadaa ku shabahaysaa sidaa qultu hulbun bidami ilhaai wa iskaani illaami wa bilbaai lmuwaxadati ba la haldhibiceeye wa qowluhu yataxallajanna huwa bilxaa'i lmuhmalati wayanxaa la dhibic tiray qabla laami laamta ka hor waljiimi iyo jiim bacdaha gadaasheeda haakada dabطahu اlharawiyu sidaas u dabdiyey wاlkhaaabiyu khaaabi liljamaahiiru min alama iyo jamaahiir amada wakadaa dabadnaahu saasaan u dabdinay fii usuuli samaacinaa samaacaadkeenii usuushiisii saasaan ku dabdinay sunan abi daawuud aan maqalnay samaaceeni sunan abi daawuud saasaan ugu dabdinay wagayrahu iyo keyrkiis bilxaa'i lmuhmalati yataxallajana wadakarahu abu sacaadaat ibnu اlahir oo ibn اlahir aljazari bilmuhmalati aydan ayuu ku sheegay uma qaala waxa uu yihi wayurwaa bilkhaai lmucjamatina waa la wariyey yktalijanna wahumaa bimacnan waaxid qaala alkhaaabiyu macnaahu laa yaqacu ma dhacaayo yaanu dhicin fii riibatin shaki minhu xaggiisa aad ka qabto qaala waxau yihi wa asluhu min alxalji wahuwa alxarakatu waa dhaqdhaqaaqa walidiraabu iyo isbarhambarka wa minhu xalju lqutni ayaa ka timid qaala wamacnaa daaracta anasraaniyatana ay qaarabtaha waad u dhowaatay fi shabahi xagga ekaanshaha falmudaaracatu almuqaarabatu fi shabahi waay xagga ekaanshaha laysaga dhowaaday ayb xaafidka xadiidkan min ariiqi cabdillaahi bni axmed bni xambal ayuu kasoo saaray min ariiqi wakiic wagayrihi sufyaan ayuuna ku gaarayaa ayb markuu soo saarayna waxauu yidhi ayb hada xadiidu xasan akhrajahu abu daawuud watirmidiy wabnu maajah ayb u xasaniye marka xaafidka baabu markaa waxyaabahan oo kale nasraaniyada ayaa lagu shabaha cuntadaas waa ka caaganahay iyo kuwaas ma cunno iyo kan haddii aan cunno waxaasaa nagu dhacaayo oo aan la jaribinba tajrubada waxaan ka wadaa wax yacnii habka jirka iyo cuntadaas noocyadeeda haddii la ogaado qofkaa cuntada inay dhibayso waa inuu iska dhaafaa oo aanu tahluka nafsadiisa gelinin laakiin wax iska ah khuraafo ama waxuu qofka iska dhaadhiciyey wax ah iyadu maya nasaaradii baa markaa la dheehayaa oo loo ekaanaya baabu jawaazi qowlihi baabu bayaani jawaasi qowlihi qowlkiisa qofka uu yiraahdo banaanaanshaheeda cadaynteediibu u laa ashtahii aniga ma jeclaysanayo haada acaama cuntadan cunto yaan la ceebaynin baa leeyihi laakiin isagoon ceebaynin aniga cuntadan ma jecli ma rabo waxmay dhibaysaa ow maa ctadtu ma aanan caadaysanin aklahu cunistiisa yani ma baranin aniga cunistiisu ma caadaysanin wanaxwu dalika iyo waxay lamida banaanaanshaheeda idaa dacat ilayhi xaajatun xaaja hadday u yeerto rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can khaalid bni اlwaliid radia allaahu canhu fii xadiidi dabbi dabada xadiidkeeda dabada marka annaga dadkeenna waxay iska yiraahdaan abeese lugaaleyda masa aha waral ayaa leedaha abeese lugaaleyda waral ayaa leedaha tan marka waa ka duwan tahay lamaa qadamuuhu markay hormar ay usoo hordhigeen mashwiyan isagoo markaa la solay ilaa rasuuli llahi sal ly slam fa ahwaa rasuulu llahi sal ly slam nebiga wuxuu raariciyey biyadihi gacantiisao ileyhi xaggiisa ku raariciyey faqaaluu waxay yidhaahdeen huwa dabu dabbow yaa rasuul allah farafaca rasuulu llahi sal ly slam nebigu waa kor yeelay yadahu gacantiisiibuu kor uga qaaday faqaala khaalidun khaalid waxa uu yidhi xaraamuni dabu yaa rasuula allah dabadu xaaraam miya qaala laa buu yidhi maya walaakinahu laakiinse lam yakun ma uunan ahayn biardi qowmii qoomkayga dhulkoodu ma aanu ahayn oo joogi jirin fa ajidunii waxaan isdareemayaa acaafuhu inaan ka yacnii aan diidayaan arkayaa marka cuntadii qofkii ma rabo iyo kama caado dhiganin inaan cuno iyo waa inuu dhihi kara marka halkan marka shaarixan fiiri eh, ibnu callaan wuxuu leeyahay addabbu duweybatun macruufatun dhulkaa xijaazi meelaha dhulkaasaa laga yaqaan najdi iyo waalunhaa dhadigana dabbatun waay wa fi lmuxkami huwa shibhu lwaral waa kaas waxay shabahdaa abeesulwaaleyda wa fi lmufhimi huwa jurdawnun kabiirun yakuunu fi saxraa dooliga dooli weyn saxraha jooga waaya ku sugan mufhimka acaafuhuna waxaa weya waa ka yaqyaqsoonayaan akrahuhu taqaduran ayib baabu madxi اlaakili الطacaama aladii yaأkulu minhu qofka cunaya ammaantiisiibuu u baab yahay addacaama cuntada uu ammaano alladii yakulu minhu ou ka cunayo rawaynaa fii saxiixi muslimi can jaabirin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama sa'ala ahlahu ehelkiisiibaa waxay su-aaleen aluduma idan faqaaluu waxay yidhaahdeen sa'ala ahlahu buu su-aalay dheh aluduma iidaan buu su-aalay faqaaluu waxay yidhaahdeen maa cindanaa agteenna ma yaallo ilaa khallun khal unbaa agteenna yaal fadacaa bihi waa u yeeray fajacala wuxuu gudagalay yaakulu minhu inuu ka cunayo xaggiisa wayaquulu ou dhahayo nicma aludumu iidaan ayaa nicmo la ahaaday alkhallu kan la ammaanayo ammaanta lagu gaaryeelayo waa khalka nicma aludumu alkhallu aludumuna waa la dabdiyey aludmuna waa la dabdiyey markaa nebigu khalkaas buu ammaanay maca daalika isagoo cunto hadda iska yaraba ay tahay ayb oo hadda goosaar weyn ama yacnii iidaan weyn aanu ahayn haddana nebigu waa ammaanay cuntadaa dadku ay isugu soo kallifeen oo iyagu markaa ay hayaano gacantooda ku jiro nebiga kulama qaylinin mana u caayin bal waa ammaanay marka in dariiqada wanaagsani ay sidaa tahay waay baabu maa yaquuluhu waxa uu dhahaya man xadara aطacaama cuntada qofka xaadiro huwa saa'imun isagoo sooman idaa lam yufdir haddaanu afuraynin soomku hadduu fard yahana de qofku ma furaayo haddii uu yahay soon sunno ana inuu furana waa bannaan tahay marka hadduu doono waa qallaynaya hadduu doonana iska dhaafaya haddii uu doonana waa iska wadanaya soonkiisa rawaynaa fii saxiixi muslimi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa duciya axadukum midkiin haddii loo yeero falyujibha ajiibo fain kaana saa'iman hadduu yahay mid sooman falyusalli ha duceeyo wain kaana mufdiran hadduu yahay mid afuranna falyacam ha cuno qaala alculamaau macnaa falyusalli ay falyadcu warawaynaahu fii kitaabi bni sunniyi wagayrihi qaala fiihi fain kaana mufdiran hadduu afuran yahay falyakul wain kaana saa'imanna dacaa lahu bilbarakati baraka ayuu ugu duceynayaa markaa meeshaan xaafid kutacaliiq buu saaray waxa uu yihi hada yuuhimu riwaayadan dambe ibnu sunni waxay iihaam gelinaysaa ana ikhtilaafa hada lafdi lafdigan iskhilaafkiisa fii xadiidi abi hurayra dhexdiisa inuu yahay waxaa iskhilaafsani xadiidka abi hureyra dhexdiisa ibnu sunnina inuu lafdigan ku wariyey muslimna inuu ku wariyey lafdigii kale saasaa loo moodayaa laakiin sidaa ma aha oo ibnu sunni isaga wuxuuba ka soo saaray min xadiidi ibni mascuud lafdigan uu sheegay wahuwa cinda anasaa'i fi lyowmi walleyla min asunan min xadiidi ibni mascuud bilafdi اlmadkuur xadiidkan marka xaafidku wuxuu yihi wuxuu ka mid yahay ayb wahada axad اlaxaadiid alatii lam yajmac muslimu طruqaha wailaa faqad waqaca tasriixu biducaa muslim waxaa lagu yaqaanaa isagu xadiidka duruqdiisuu raacraacaya alfaada kala duwan buu keenayaa sharxa meeshaasu kasoo baxaa marka marka lafdiga oo fa in kaana saa'iman falyusalli duco maa laga wadaa masagoo salaadii la yaqaanay muslim marka intuu duruqdii badiyey ducadii ma sheegin dariiqii fasirayay saa uma keenin oo wuxuu yihi wailaa faqad waqaca atasriixu biاdducaa'i fi bacdi طuruqi اlxadiidi huma akhrajahu alxaafidu min طariiqi اlimaam axmed qaala xadaثna cabdالrazaaq can hishaam can ibni siriin can abi hurayrata qaala fiihi fain kaana saa'iman falyusalli walyadcu lahum fajamaca bayna lafdayn labadii lafdi buu jamciyey markaa duruqda xadiidka in la jamciyo faa-iidada ay leedahay ayb baabu maa yaquuluhu waxau dhahayo ayuu u baab yahay cadayntiisa man duciya licaamin cunto qofkii loogu yeeray idaa tabicahu hayruhu heyrkii hadduu soo raaco cuntaa lagugu yeeray nin kale kusoo raacay cuntadan adaa lagugu yeeray maxaa dhahaysaa rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can ibni mascuudin can abi mascuudin alansaariyi radia allahu canhu qaal dacaa rajulun innabiya sala allahu alayh waali wasalam nin ayaa nebiga u yeeray licaamin cunto sanacahu lahu oo u sameeyey khaamisa khamsatin isagoo shan mid shaneeyo xaal uu yahay shan aada adiga shan ku tahay ii buu yiri fatabicahum rajulun nin baa soo raacay falamaa balaqa albaaba markuu soo gaaray qaala nabiyu sal ly salam ina haada kan itabacanaa waana soo raacay fain shita haddaad doonto an ta-dana lahu inaa u idintid waa u idmaysaa wain shita haddaad doontana rajaca waa noqonayaa qaala bal aadanu lahu yaa rasuula allah waa u idmayaa buu yiri meeshaa marka qofka cunto aan loogu talagelin yimaado ama soo raaco ama usoo baxo waxaa la yidhahdaa tufayli akhbaar tufayliyiin khatiib albaqdaadi ayaa wax ka qoray ibnu kahiirna xoogaa waxuu kaga hadlay aayadda suuratu alaxzaab yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta annabiyi ilaa an yu-dana lakum ilaa طacaami gayra naadiriina inaah meeshaa halkaas طيب marka eh, akhbaaraadkoodana ibnu xajar laftirkiisa fatxiga waa uga sheekeeyey baabu wacdihi wa ta'diibihi man yusiiu fii aklihi baabu bayaani xukmi wacdihi wacdigiisa xukunkiisa u baab wa ta'diibihi edbintiisa man qof uu ebiye yusiiu xumaynayo hallaynayo fii aklihi cunistiisa xumaan ku samaynayo rawaynaa fii saxiixayi lbukhaariyi wamuslimi can cumara bni abi salamata radia allahu canhuma qaal kuntu waxaan ahaa ghulaaman wiil yar fii xijri rasuuli illahi sal l slam nabiga ayaan tarbiyadiisa ku jiray xajri iyo xijri labada waa la dabdaya wa kaanat yadii gacantaydu waxay ahayd tadiishu inay wareegaysa fi saxfati xeerada faqaala lii rasuulu llahi sal ly slam nabiga wuxuu igu yidhi yaa ghulaamu wiilyahow sami illaaha alla magacaabo bismi illaahi dheh wakul biyamiinika midigtaada ku cun wakul cun mimaa yeliika waxa kusoo xigo waxa kusoo xigana cun marka cuntadii dhexdeeda xumaantii uu ku sameynayo uga celiyay nabiga sal ly slam waa inay bannaan tahay marka wakul mimaa yeliikana cuntadu hadday hal nooc tahay dhinacaaga ka cun laakiin hadday cuntadu kala duduwantaho ashkaal kale gegedisan ay tahay shay marka aan agtaada oleyna dhinac kasoo qabsatay laa ba oo anas wuxuu yihi nabigaan arkay oo raacraacayo dubaha bocorka wafii riwaayatin fi saxiixi qaal akaltu yowman maalin ayaan cunay maca rasuuli rasuulilahi sal l slam nabigaan la cunay fajacaltu waxaan gudagalay aakulu inaan cunaya min nawaaxi saxfati xeerada geesaheeda faqaala lii rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu igu yidhi kul mimaa yaliika waxaa kusoo xiga cun qultu qowluhu tatiishu bikasri taa'i wabacdahaa yaa-un ayaa muhanaatun la laba dhibiceeyey min taxtin hoos laga laba dhibiceeyey saakinatun ya-daasoo reeban wa macnaahu tataxaraku dhaqdhaqaaqayso watamtadu taagmayso ilaa nawaaxi saxfati xeerada geesaheeda ayay gacanti u taagmaysaa walaa taqtasiru ma ku gaabsanaynin calaa mowdicin waaxidin hal meel waraweynaa fii saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can jabalata bni suxaym qaala asaabanaa caamu sanatin sanad abaartiis ayaana asiibtay maca bni zubayr rusiqnaa tamran timir ayaana lagu arsuqo naloo keenay fa kaana cabdullaahi bni cumar wuxuu aha radia allaahu canhumaa yamuru binaa inuuna soo maraya wanaxnu anagoo naakulu timirta cunayna wayaquulu wuxuu dhahayay laa tuqaarinuu ha isku xiriirinina yacni hal mar laba ha qaadanina laba xaba ha qaadanina fa ina anabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu nahaa wuxuu reebay can iliqraani ayuu reebay isku xiriirinta laba shaygiio hal hal xaba ah dadkuna ay wada cunayaan hal hal u qaado adiga inaad laba qaada maaha marka ayb hadday ku idmaan laakiin laa baasa yani saasay culamadu leeyihiin tanna marka waa aadaab kaleo marka qofka hadduu ku hadlaynayo cuntada dhexdiisa waa loo sheegaya ma ahan marka inuu yidhaahdo cuntadaad ku hadlaysaa adiga soomaalidu waxay yidhahdaan alla ninkan cuntadiibuu ku hadlay marka aadaab loo sheegayo taasoo kale wax dhiba ma laha <coughs> bal waa wanaagsanto waaba sunno uma yaquulu waxa uu yidhi ilaa an yasta arajulu qofka inuu idin qaadanaya mahne akhaahu walaalkii inuu ka fasax qaadanaya mahne war aniga laba labaan cunaya labaan u qaadanaya halla ii ogolaada waa lagu ogolaaday waa banaan tahay markaas qowluhu laa tuqaarinuu ay laa yaakul irajulu qofka yaanu cunin tamratayni laba timir fii luqmatin hal afgelis waaxidatin oo mid ah waraweynaa fii saxiixi muslimi can salamata bni lakwac radia allaahu canhu ana rajula nin akala cinda rasuuli llahi sal l slam rasuulka agtiisa ku cunay bishimaalihi bidixdiisa faqaala uu yihi kul biyamiinika midigtaada ka cun amar waay marka qaala waxauu yihi laa astadiicu ma karayo ma awoodayo qaala waxa uu yidhi la lastadacta allo aadan karin oo awoodin maa manacahu kama celinin ila alkibru unbaa ka manciyey famaa rafacahaa ninkii ma koryeelin ilaa fiihi afkiisa gacanta uma qaadin oo waaba qallashay gacantiisa marka dadka sunnada nebiga sal ll salam mucaanaday madaxday kala hor imaanaya saani halisu yihiin qultu haada rajulu ninkan huwa busrun waaye bidami lmuwaxadati bacdoo la godo wabisiini lmuhmalati siin la dhibic tiray ibnu raaci lcayri bilmuhanaati wafatxi lcayni huwa saxaabiyun weeyaan waqad awdaxtu xaalahu xaalkiisii baan caddeeyey wa sharxa hada alxadiidi xadiidkan sharxiisa fii sharxi muslimin saxiixu muslimka sharxiisaan ku cadeeyey buu ayib ayb ayb meeshaas marka uu sheegayo muslimka wuxuu yidhi hada rajulu huwa busrun bidami اlbaai wasiini wbisiini اlmuhmalati ibnu raaci اlcayr bifatxi lcayn cayntoo la kordhigo bilmuhanaati alashjaciyu kadaa dakarahu bnu mandah wa abu nucaym alasbahaniyu wabnu makuula waakharuuna wahuwa saxaabiyu mashhuurun waa mashhuura caddahu haaulaai wagayruhum fi saxaabati bay ku tiriyeen radia allaahu canhum wa amaa qowlu lqaadi ciyaad radia allaahu canhu uu yihi ana qowlahu maa manacahu ila alkibr yodullu wuxuu tusayaa kama celinin ilaa kibir unbaa ka celiyey baa wuxuu tusayaa buu yihi qaadi ciyaad calaa anahu kaana munaafiqan inuu ahaa falaysa bisaxiixin warkaas saxiix ma aha maxaa yeele faina mujarad alkibri kibir uun walmukhaalafati iyo mukhaalafo laa yaqtadii ma keenaysa annifaaqa munaafiqnimo walkufra iyo gaalnimo laakinahu macsiyatun waaye macsina qof saxaabi waa ka dhici kartaa in kaana alamru amra iijaabin haddii uu yahay waa macsi wa fii hada alxadiidi waxaa ku sugan buu yiri imaamu nawowi sharaxa muslimka jawaazu ducaai ducada calaa man khaalafa alxukma sharciya qofkii xukunka sharciga khilaafo inay bannaan tahay in la habaaro bilaa cudurin cudurdaar la-aan u khilaafo wa fiihi alamru bilmacruuf wannahyu can lmunkar fii kulli xaalin waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidku alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar xaalad kasta dhexdeeda xataa fii xaali lakli marka wax la cunayo xataa ayb waistixbaabu tacliimi alaakili aadaab alakli waxaa kaloo xadiidka ku sugan sunnanimada in qofka wax cunayo la baro aadaabta wax cunista idaa khaalafahu haddii uu khilaafo kamaa fii xadiidi cumara bni abi salamata aladii bacda haada sharaxa muslimka wixii ku yiri weeyaan intaasna ayb baabu istixbaabi alkalaami cala acaami baabu bayaani istixbaabi alkalaami hadalka sunanimadiisiibu u baab yahay baabu istixbaabi alkalaami cala alacaami baabu istixbaabi alkalaami kalaamkii sunnanimadiisiibuu u baab yahay cala alacaami cuntada korkiisa korkeeda lagu waramo fiihi xadiidu jaabir ayaa ku sugan aladii qadamnaahu fii baabi madxi dacaam aan kusoo hormarinay xadiidkii jaabir markii nabiga loo keenay khalkii fajacala yaakulu minhu wayaquulu uu dhahayo nicma ludum lkhallu isagoo marka cunayo sidaa dhahayay ayb qaala alimaamu abu xaamid alghazaaliyu fi lixyaa wuxuu ku yiri ixyaa culuumudiinku marka kutub warkiisu badan yahay waaye culimo qaar badan oo culamaa lmaqrib abubakar tartuushi iyo rag badan waxay gaareen inay yiraahdaan yacni eh, aada bay u fogeeyeen ilaa in la gubo ay fadwoodeen qaarkood calaa kullin marka kitaab wax fiicanna waa ku yaallaa wax fara badan oo daamaadana waa isaga yaallaan marka culimmaduna waa un ka guurguuriyaan wax ayb waxa uu yidhi min aadaabi acaami acaamka aadaabtiisa an yataxadathuu inay sheekaystaan yaa ka mida fii xaali aklihi bilmacruufi fii xaali aklihi cunistiisa dhexdeeda bilmacruufi ay ku sheekaystaan wayataxadathuu ay sheegaan sheekeeyaan bixikaayaati saalixiin saalixiinta xikaayaadkooda ay ka sheekeeyaan fi ladcimati cuntada iyo wagayriha iyo keyrkeed oo marka dadka saalixiinta dadka wanwanaagsan xikaayaadkooda inay ka sheekeeyaan fil adcimati cuntada dhexdeeda iyo waqayrihaa baabu maa yaquuluhu marka xadiidka jaabir baa ku filan marka dadka qaarkood shib bay yidhaahdaan cuntaa la cunaa hadlin ayay leeyihiin taas marka waa iska dhaqan camal waay maahan iyo caade diin ma ahan marka iyo sunno iyo ka tarjumi maayo baabu maa yaquuluhu waxa uu dhahayo qofka wayafcaluhu ou samaynayo man yakulu qofka wax cunayo walaa yashbacu aan dhergeynin rawaynaa fii sunani abi daawuuda wabni maajah can waxshiyi bni xarbin radia allaahu canhu ana asxaaba rasuuli illahi sal ly slam qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo inaa nakulu waan cunaynaa walaa nashbacu mana dhergeyno qaala waxa uu yidhi falacalakum taftariquun waxaa laga yaabaa ama aada mudan tihiin inaad kala tagtaan ood markaa cuntada cunaysaan aadnaan isku soo ururinood ninba goonidiis u cuno qaaluu nacam bay yidhaahdeen haah qaala waxa uu yidhi fajtamicuu u kulma calaa tacaamikum cuntadiinna isma ismallahi ilaahay magaciisa sheega yubaarak lakum la idiin barakeeye fiihi cuntada cuntadiinna dhexdeeda markaa la idiin barakeeye ayb <coughs> xadiidka markuu taqhriijiyo xaafidku wuxuu yihi xadiidun xasanun akhrajahu axmedu wa abu daawuud wabnu xibaan waalxaakim wa fii sixatihi nadarun fainahu min riwaayati waxshiyi bni xarb bni waxshiyi bni xarb can abiihi can jaddihi wawaxshiyun ilaclaa huwa qaatilu xamza ibn cabdilmualib radia allaahu canhu waqad habata anahu lamaa aslama qaala lahu nabiyu sal l ly slam gayib wajhaka canii wejigaaga e, qari fayabcudu samaacuhu minhu bacda dalika inuu wax ka maqlay ilaa an yakuuna arsalahu ama waxshiyi bnu xarbin athaqafi farawaa canhu jamaacatun waabuuhu iyo aabihi farawaa canhu jamaacatun baa ka warin waabuuhu lam yarwi canhu ila bnuhu ayb marka xadiidku adow sixada ayuu diidaya laakiin xasan weeyaan buu yiri ayb xadiidkan marka waxuu tilmaamayaa cuntada in laysku layskugu yimaado oo dadku ay wada cunaan inay fiican tahay fadli badan tahay ayb way fadli badan tahay waa sidaa haddii marka dadku ay gooni gooni wax u cunaana dembi kuma aynan dhicin bidaliili qowlihi tacaala eh, ayb aayaddii suurat laxzaab ayb laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun ilaa aakhiri ilaaya falaysa calaykum junaaxun an ta'kuluu jamiican ow ashtaatan inaad idinkoo wada dhan wax u cuntaan ama keli keli kala tagtagsan wax u cuntaan wax dhiban ma laha baabu maa yaquulu waxa uu dhahayo idaa akala haddii uu cuno maca saaxibi caahatin aafo qof u saaxiiba maciisa hadduu wax la cuno waxa uu dhahayo rawaynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiy wabni maajah can jaabirin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sal ly slam rasuulka akhada biyadi majduumin uu juudaameysan gacantiisa ayuu qabtay fa wadacahaa macahu maciisa ayuu yeelay fi lqascati xeeradii ayay isla geliyeen fa qaala waxa uu yidhi kul bismi illaahi ilaahay magaciisa ku cun hiqatan billaahi kalsooni alle lagu qabo watawakulan caleyhi iyo tala saarasho isaga iyo tala saarasho isaga dushiisa la tala saaranayo marka qof saaxibu caaha ah haddii uu markaa wax la cunayo sidaabuu dhahayaa lafdigan uu keenay laakin waa lafdigii tirmidi ibnu xibbaanna saxiixiisa ayuu kusoo saaray xaafidku markuu takhriijiyey waxa uu yihi hada xadiidun xasanun wasaxahu bnu khuseymata waalxaakim wafii dalika nadarun xasan weeyaan buu yihi laakiin sixadiisu nadar baa ku jiro baabu istixbaabi qowli saaxibi الطacaami lidayfihi waman fii macnaahu idaa rafaca yadahu min aلطacaami kul baabu bayaani istixbaabi qowli saaxibi acaami dacaamka kaleh qofka iskale qowlkiisa uu dhahayo sunnanimadiisa lidayfihi martigiisa iyo waman qof fii macnaahu marti macnihiisa leh idaa rafaca hadduu kor u qaado yadahu gacantiisa min adacaami uu uga qaado kul inuu yiha cun wa takriirihi celcelintiisa daalika kaaga uu ku celceliyo caleyhi korkiisa maa lam yataxaqaq haddaanu xaqiiqsanin annahu iktafaa minhu inuu ka kaaftoomay wakadalika sidaadaasoo kale yafcalu samaynayaa fi sharaabi cabidii waiibi iibkii wanaxwu dalika wuxuu yidhi iclam ogow ana haadakani mustaxabun inuu yahay sunno xataa yustaxabu xataa yustaxabu waxaa la sunneeya dalika kaagaasi lirajuli baa loo sunneeya maca zawjatihi xaaskiisa wagayrihaa iyo qeyrkeedu min ciyaalihi ciyaalkiisa aladiina kuwaas oo yutawahamu minhum loo malaynayo annahum iyagu rafcuu aydiyahum gacmahoodii inay kor u qaadeen walahum xaajatunna ay xaajana markaa loo malaynayo inay ka leeyihiin ila acaami cuntadii waa in qalad haba yaraato wa mimaa yustadalu bihi waxa loo deliishanaya waxaa ka mida fii dalika kaagaas maa rawaynaahu fii saxiixi lbukhaariyi can abi hurayrata radia allaahu canhu fii xadiidihi tawiil xadiidkiisii dheeraa almushtamili ee koobayay calaa mucjizaati mucjizaat daahiratin muuqdo lirasuuli illahi sal l cl slam lama shtadda markay u darnaaday juucu abi hurayrata abi hureyra baahidiisa wa qacada calaa ariiqi jidka uu fariistay yastaqriu yastaqri-u oo markaa marti ka dalbayo inuu marti geliyo man mara bihi qofkii soo maro yastaqri'u bihi yastaqri-u man mara uu ka aqrisanayo qofkii isaga soo maro alqur'aana qur-aanka mucaridan oo isu bandhigaya bian yudayifahu inuu marti geliyo uma bacahahu rasuulu llahi sal ly slam nebiga ayaa diray ilaa ahli sufati ayuu u diray fa bihim waa ula yimid fa arwaahum waa cukanaysiiyey ajmaciina dhammaantood min qadaxi labanin haruub caana caana haruubkeed ayuu ka cukanaysiiyey wadakara alxadiida xadiidkiiba sheegay ilaa an qaala intuu ka yidhi qaala lii rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka wuxuu igu yidhi baqiitu ana wa anta waxaa haray aniga iyo adiga qultu waxaan idhi sadaqta run baad sheegtay yaa rasuul allah qaala qcud fariiso fashrab cab faqacadtu waan fariistay buu yidhi abuu hurayra fasharibtu waan cabay faqaala sharab cab ayuu yidhi fasharibtu waan cabay famaa zaala kama tegin yaquulu inuu dhahay ishrab cab xataa qultu intaan ka idhi laa maya waladii bacadaka bilxaqi baan ku dhaaranaya alle xaqa kugu soo saaray laa ajidu lahu u heli maayo maslakan meel ou qaado qaala fa arinii itus fa lqadaxa waalkii haruubkii baan siiyey faxamid allaha tacaala allou ammaanay wasanaa bismillaahi buu yidhi washariba alfadlata hambadii buu cabay meesha marka waxaa laga qaadanayaa famaa zaala yaquulu ishrab kama aanu inuu sidaa dhahayo ayb marka cun iyo cab iyo in markaa lagu celcelin karo ayuu halkaa marka u keenay ayb baabu maa yaquulu waxa uu dhahaya idaa faraqa min aطacaami cuntada haddii uu dhammeeyo rawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi waxaanu ku warinay can abi umaamata radia allahu canhu ana اnabiya sala اllahu alayh wali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa rafaca haddii uu kor yeelo maa-idatahu miiskiisa yacnii xeeradiisa qaala wuxuu dhahaya alxamdu lilaahi kahiira طayiba mubaarakan fiihi gayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustagnan canhu rabbunaa ayb ayb alxamdu ammaan oo dhan lilaahi alla u sugnaatay kathiiran in badan dayiban ammaan badan dayiban wanaagsan mubaarakan la barakeeyey fiihi dhexdiisa hayru makfiyin huwa isagu hayru makfiyin ku laga kaaftoomo heyrkiis waaye oo ilaahay lagama maarmo walaa muwadacin mid laga tago heyrkii waaye walaa mustaqnan canhu ku laga maarmana oo laga deeqtoomo heyrkiis waaye oo ilaahay lagama deeqtoona rabbunaa rabbigeen wa fii riwaayatin kaana idaa faraqa min acaamihi cuntadiisa hadduu dhammeeyo wuxuu ahaa wa qaala maratan mar waxau yidhi idaa rafaca maa-idatahu qaala alxamdu lilaahi aladii kafaanaa allihna kaafiya ammaan le waarwaanaa na cukanaysiiye oo nahraad tiray hayra makfiyin xaal uu yahay mid aan laga kaaftoomin walaa makfuurin ku lagu kufriyo oo la abaal dhacana xaal uunan ahayn ilaahay qultu makfiyun bifatxi lmiimi wa tashdiidi liyaai hadihi riwaayatu saxiixatu wa alfasiixatu warawaahu akharu ruwaati bilhamzati wahuwa faasidun min xaysu alcarabiyatu xagga carabiyada sawaaun waxaa isku jira kaana min alkifaayati ka imaaya aw min kafa'tu linaaa ahaya kamaa laa yuqaalu sidaan loo dhihin maqru'in min alqiraa'ati ka yimid maqriun maqri'un walaa fii marmiyin marmi'un bilhamzati qaala saaxibu madaalicin anwaar fii tafsiiri hada alxadiid almuraadu bi hada almadkuuri kan la sheegaya kullihii dhammaantiis adacaamu waay wa ileyhi yacuudu damiiru damiirkuna isaga u noqonaya ayb qaala alxarbiyu ibraahim alxarbi waxau yihi falmakfiyu alinaau weeyaan weelka almaqluubu la gediyey lilistiqnaa'i canhu ka deeqtoonaansho laga maaramay dartiis kamaa qaala gayru mustaqnan canhu ow licadamihi wa qowluhu gayru makfuurin ay gayru majxuudatin tu la diiday iyadoon ahayn nicamullaahi subxaanahu watacaala fiihi bal mashkuuratun tu lagu shukriyo ayru mastuurin hayru mastuurin aan la qarinin hayru mastuurin tu la asturay aan ahayn alictiraafu bihaa in la ictiraafto walxamdu calayha iyo in laga walxamdu ammaan calayha iyada darteed alla lagu ammaano aan la qarinaynin wadahaba khaaabiyi wuxuu ku tegay an almuraada bihaada ducaai ducadan ujeedka laga leeyahay kullihi dhammaantiis albaari waay alle subxaanahu watacaala wa ana damiirana yacuudu ileyhi isagoo u noqonaya wa ana macnaa qowlihi hayru makfiyina anahu yudcimu isaga ayaa wax quudiya walaa yudcamu lama quudiyo ilaahay lama kaafiyo isaga ayru makfiyin yani mid la kaafiya aan ahayn lama kaafiyo isaga saa isku filan macnaha saas weeyaan kaanahu calaa hada min alkifaayati wa ilaa hada dahaba gayruhu fi tafsiiri hada alxadiid ay ana allaha tacaala alla mustaqnin weeyaan mid deeqtoon can muciinin ka deeqtoomo wadahiirin mid garab u noqdana ka deeqtoon ayb marka hayru makfiyin yani rabbunaa rabbigeen hayru makfiyin kula kaafiya heyrkiis waay ilaahay lama kaafiyo isaga wax kaafiya ayb wa qowluhu laa muwaddacinna ay hayru matruuki alabi minhu mid laga tago na ma aha ilaahay hayru matruuki dalabi dalabkiisa ku laga tagaa minhu xaggiisa la dalbo mid laga tagaa ma aha waraqbati ilayhi iyo jerin xaggiisa lasoo jeriyo khayrka iyo wax laga raadsado mid laga tagaa ma aha alle wahuwa bimacna almustaqnaa canhu wayantasibu rabanaa calaa hada bilikhtisaasi ikhtisaasuu ku nasbismaya walmadxi ammaan ow binidaai yaa rabanaa in la dhaho ayb rabanaa iyo rabunaa labadaba kaanahu qaala yaa rabanaa ismac xamdanaa xamdigeenna maqloo ducaa'anaa waman rafacahuna qatacahu waa gooyey wajacalahu khabaran buu ka dhigay wakadaa qayadahu alasiiliyu kaanahu qaala dalika kaagaasi rabbunaa wa aw anta rabbunaa wayasixu fiihi lkasru baa ku bannaan cala albedeli min alismi laga bedelay fii qowlihi alxamdu lilah wadakara abu sacaadaat ibnu lahiir wuxuu sheegay fii nihaayati algariib naxwu hada alkhilaaf mukhtasaran wa waman rafaca rabbunaa yidhi facala libtidaa'i lmu'ahari waa mubtada mu'ahara ay rabbunaa gayru makfiyin walaa mudacin wacalaa hada yurfacu hayru waa la godayaa qaala wayajuusu an yakuuna alkalaamu raajican ila alxamdi inuu noqonayo kaanahu qaala xamdan kahiira gayra makfiyin walaa muwadacin walaa mustagnan can hada alxamdi waqaala fii qowlihi walaa muwadacin ay gayru matruuki aacati daacadiisa mid laga taga aan ahayn waqiila huwa min alwadaaci waay wailayhi yarjicu isagoona u noqonaya waraweynaa fii saxiixi muslimi can anasin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wali wasalam waxau yidhi in allaha tacaala alleh la yardaa can ilcabdi addoonkiibuu raalli ka noqdaa xaggiisa yaakulu cunaya alaklata halmar cunis fayaxmaduhu ou ammaanaya marka u mahad celinaya caleyha iyada korkeeda oo alla ugu mahad celinaya wayashrabu cabayaa sharbata halmar cabid fayaxmaduhu ou alla u mahad celinaya caleyha korkeeda waraweynaa fii sunani abi daawuuda marka alxamdu waraweynaa fii sunani abi daawuuda wa kitaabay aljaamici washamaaili litirmidiyi can abi saciidin alkhudriyi ana anabiya sala allahu alayh waali wasalam kaana wuxuu ahaa idaa faraqa min tacaamihi cuntadiisa hadduu dhammeeyo qaala wuxuu dhahayay alxamdu lilaahi aladii atcamanaa wasaqaanaa wajacalanaa muslimiin allah ammaan leh allihii na quudiyey na waraabiyey muslimiin naga dhigay ayb ayb xadiidkan marka ayb xaafidku waxa uu yihi markuu takriijiyey lilxadiidi min ariiqi imaam axmed hada xadiidun xasanu ayb saasuu ku sheegay ayb warawaynaa fi sunani abi daawuuda wاnasaa'iyi bilisnaadi الصaxiixi can ayb ayb waraweynaa fii sunani abi daawuuda waannasaa-iy bilisnaadi saxiixi can abi ayuuba khaalid bni zaydin alansaariy radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu ahaa idaa akala haddii uu cuno o shariba uu cabo qaala alxamdu lilahi aladii acama wasaqaa wasawaqahu wajacala lahu mahraja alxamdu amaan lilahi allay u sugnaatay aladii acama quudiyey wasaqaa waraabiyey wasawaqahu hunguri marsiiyey wa jacala lahu u yeelay makhrajan meeluu ka baxo intaas alla ammaanuu ku leeyahay marka xadiidkan xaafidku wuxuu yihi waqaala alxadiidu saxiixun waashaara ilaa ana abaraaniya akhrajahu fi kitaabi اducaa warawaynaa fi sunani abi daawuuda wtirmidiyi wbnu maajah can mucaadi bni anasi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sal l slam man akala qofkii cuna طacaaman cunto faqaala yidhi alxamdu lilaahi allah ammaan le aladii acamanii iquudii haada kan warasaqanii arsuqay min gayri xawlin xeelad la-aan minii xaggayga ka ahaatay walaa quwatin quwa la-aan gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min denbihi qaala tirmidiyu xadiidun xasan qaala tirmidiyu wafi lbaabi yacni baab alxamdi cala acaami cuntada korkeeda in lagu alla lagu ammaano oo ilaahay laga mahad celiyay idaa faraqa minhu haddii uu dhammeeyo can cuqbata bni caamir baa ku sugan oo abi saciidin wa caaishata wa abi ayuub wa abi hurayrata ayb xadiidkana marka isaga waa xasan ayb warawaynaa fi sunani الnasaa-iyi wa kitaabi bni suniyi biisnaadi xasani can cabdiraxmaan bni jubayrin الtaabiciy anahu xadaahu wuxuu sheegay anahu xadaahu rajulu nin wuxuu u sheegay khadama nabiya sal l slam hamaani siniin u khidmeeyey annahu kaana yasmacu nabiya sal l salam inuu maqlayay nebiga idaa qaraba ilayhi acaaman hadduu usoo dhoweeyey yaquulu bismi illah faidaa faraqa min طacaamihi hadduu dhammeeyana qaala allaahuma adcamta ilaahu waad quudaysay wasaqayta waa waraabisay waaqnayta waad deeqday waaqnayta ayb wahadayta waad hanuunisay waxyayta waad nooleysay falaka alxamdu ammaan ayaa ku sugnaata calaa maa acdayta wixii aada siisay ayb ayb ayb xaafidku waxa uu yidhi ikhtisaaruhu calaa xasan nadarun faina rijaala sanadihi min yuunus ila asaxaabiyi akhraja lahu muslimun waqad saraxa ataabiciyu biana asaxaabiya xadaahu fii riwaayati lmuqri falacalahu khafiya caleyhi xaala bni hubayra markaa ibnu xajar isaga xasannimada muxuu ugu gaabsada buuba leeyahay ayb tan hore marka wa aqnayta midda hore min alghinaa waaye ay aqnayta man shita bilkifaayati baa ku deeqday fi lamwaali ayb maal ta kalena wa aqnayta kayd ayaad siisay maal ou kaydsadaad siisay warawaynaa fi kitaabi bni suniyi can cabdillahi bni camr bni اlcaasi radia allahu canhuma can اnabiy sal l l slm annahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fi acaami cuntada idaa faraqa haddii uu dhammeeyo alxamdu lilaahi aladii mana calaynaa allah mahadle allihii korkeenna galladaystay wahadaanaa na hanuuniyey waladii ashbacanaa allihiina dharjiyey wa arwaanaa na cukanaysiiye wa kula alixsaani ixsaan dhammaantiisna ataanaana na siiye noola yimi xadiidkan isaguna marka xaafidku shaahid iyo u keenay marka wajadtu lahu shaahidan sanadkiisu soo saaray marka kaas markaasuu yihi markuu takriijiyey kabacdi hada sanadu saxiixun lakinahu mursalun warawaynaa fi sunani abi daawuuda wtirmidiy wakitaab ibni suniy can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa akala axadukum midkiin haddii uu cuno طacaaman cunto wa fii riwaayati ibni sunniyi man acamahu llaahu qofkau alla quudiyo dacaaman cunto falyaqul ha yidhi allaahuma baarik lanaa fiihi ilaahu noo barake wa adcimnaa ilaahu naquudi khayran minhu wax ka fiican oo ka khayr badan waman saqaahu llaahu qofkuu alla waraabiyo tacaalaa sarreeye labanan caano falyaqul ha yidhaahdo allaahumma baarik lanaa fiihi ilaahu noo barakee wasidnaa minhu ilaahu noo kordhi fa inahu laysa shayun shay ma jiro yujzi u gudaaya min adacaami cuntada washaraabi iyo sharaabka xaggiisa hayru labani caanaha maahani qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayb xadiidkan waa xadiid xasana markuu xaafidku taqriijiya xadiidun xasan buu yidhi racaanuhu cunto iyo cabid waa ku filan yihiin waraweynaa fi kitaabi ibni suniyi biisnaadin daciifi can cabdillahi bni mascuudi radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa shariba fil inaa'i weelka hadduu ku cabo tanafasa inuu neefsanayo halaathata anfaasin saddex neef saddex buu kala neefsanayay yaxmad ullaha tacaala allo ku mahadinaya fii kulli nafasin neef kasta wayashkuruhu waana u shukrinaya fii aakhirihi sharaabka aakhirkiisa xaafidku markuu takhriijiyey can ibni mascuud bilafdi ayb xadiidkaa markuu ka takhriijiyey wuxuu yihi hada xadiidun gariibun akhrajahu ibnu sunni wadaara qutni fi lafraad can ilbagawiyi yacni cabdillahi bni muxamed qaala albagawiyu wadaara qutniyu lam yarwihi can shaqiiq yacni bni salama alraawi lilxadiidi can ibni mascuud ila almucallaa yacni bni cirfaan bni curfaan ayb marka anigaa dacfii wax ku jira sii sheegay xaafidku markaa wuxuu yihi wlmustaqrabu min hada alxadiidi takraaru lxamdi xamdiga soo noqnoqda waqad akhraja bnu suniy bacdahu shaahidan min xadiidi nawfal ibni mucaawiyata walafduhu kana nabiyu sal l slam yusami اllaha awala kuli nafasin idaa shariba wayaxmaduhu fii aakhirihi laakiin kaas sanadkiisa kan waa kasii daciifsan yahi calaa kulin marka xadiidkan dacfi baa ku jira wabilahi towfiiq sala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wsaxbi wslm